بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل الذي يلزم فيه نية الإمامة أربع qofku inuu imaamnimo niyoodo meelaha ay waajibka noqonaysaa waa afar aladii ka yalzamu laazimay ay laazimayso fiihi dhexdiisa niyatu limaama imaamnimo niyo la niyoodaa arbacun afar weeyi afar jeer in imaamnimo la niyoodo ayaa laazimaysa aljumucatu waa salaada jumcaha wاlmucaadatu waa salaada mucaadada ah ee la soo celinayo wاlmanduuratu waa manduurada salaada naderka lagu galay jamaacatan jamaacnimo welibana loogu nadray wاlmutaqadimatu waa lataa mutaqadimada ee soo hormartay fi lmadari madarka dhexdiisa ama wاlmuqadama ta la soo hormariyey fi lmadari madarka dhexdiisa faslun shuruudulqudwati kudayashada shuruudaheegu markaad odhanaysa ma'muun baan ahay oo imaamkaasaa i tukinaya shuruudu lqudwati qudwada iyo kudayashada shuruudaheegu axada cashara waa koob iyo toban shardi alaa yaclama waa inuuna ogeyn buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu baaطil inay tahay bixadaثin xadana ay baaطil ku tahay ow gayrihi ama xadaث gayrkii waa shardiga koobaad wa alaa inuuna caqiidayn wujuuba qadaa'ihaa qalliinteedu waajib inay tahay calayhi ka tukanaya ay waajib ku tahay wa anlaa yakuuna waa inuuna ahayn ma'muuman mid ma'muum ah oo imaam kala sii leh walaa umiyan umina yuuna noqonin aan faatixada garanaynin wa anlaa yataqadama calayhi yuuna imaamka ka hormarin fi lmowqifi xagga joogsiga wa yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridda uu guurguurayana waa inuu ogaado wa an yajtamica waa inay ku kulmaan imaamka iyo ma'muumku fii masjidin masaajid waa inay ku kulmaan ow fii halaai mi'ati diraacin ama saddex boqol oo xusul taqriiban ugu dhowaansho waa inay ku kulmaan wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqudwata kudayasho waa inuu niyoodo aw aljamaacata ama jamac waa inuu niyoodo waan yatawaafaqa waa inay iswaafaqdo nadmu salaatihimaa labadooda salaadood nadmigooga iyo taxooguna waa inuu iskhilaafo waanlaa yukhaalifahu waa inuuna khilaafin fii sunnatin sunne waa inuuna ku khilaafin sunnaha oo faaxishati lmukhaalafa khilaafkiisu uu fool xun yahay wa an yutaabicahu waa inuu imaamka raacraaco faslun suwarulqudwati kudayashada suuradaheegu tiscun waa sagaal dadka isku xidhanaya marka la qiimeeyo sagaal qaybood ayay noqonayaan nooca la yskugu xidhanayaa suwarulqudwati kudayashada suwarteedu tiscun waa sagaal tasixu way asixi fii khamsin shan shan jeer way asixi afarna asixi mayso qudwati rajulin nin ku dayda birajulin nin nin nin ku xidha way ansixi waqudwati imra'ati gabadh ku xidhata birajulin ninna way asixi waqudwati khunha khunhe ku xidha birajulin ninna wuu asixi waqudwati imra'ati gabadh ku xidhata bikhunha khunhena way asixi waqudwati imra'atin gabadh ku xidhata biimra'atin gabadhna way asixi wa tabdulu way buri isku xidhashadu fii arbacin afar jeer bay isku xidhashadu ayay buraysaa qudwati rajulin nin ku xidha biimra'atin gabadh inay gabadh imaam kuu noqoto wa qudwati rajulin iyo gabadh tukisa ku xidhata bikhunsan khunse inuu khunsuhu tukiyo waxaan doonaya waqudwati waqudwati rajulin nin ku xidha bikhunsan khunse ninkiibaa khunse ku xidhanaya waqudwati khunha khunse ayaa ku xidhanaya bimra'atin gabadh waqudwati khunha khunha ku xidhanaya bikhunha khunse kale khunha khunse kale ku xidhanaya afartaa jeerna way buraysaa bal hadaba aynu eegno culimo faslu aladii yalzamu fiihi niyat limaama imaamkan ina tukinaya ee masaajideenna tukiya ilain inama alacmaalu biniyaati bay ahayde niyaa looga baahnaa imaamnimo inuu yahay inuu niyoodo ayaa looga baahnaa haddaba niyadaa uu imaamnimada imaamku niyoonayaa ma niyo waajibaba mise maaha niyo waajiba waxay ku xidhan tahay kolba jamaca xukunkiisa madhabku wuxuu qaatay jamcu inuu yahay inaan waajib la oranaynin e ama ha la yidhaahdo kifaayaha laga dhigo ama ha laga dhigo sunno muakada haddaba haddii aynu sunno muakada jamcu inuu yahay haddaynu qaadano oo nidhaa jamcu waa sunno muakada haddaynu qaadano inuu imaamyadu masaajidda tukiyaan imaaman inay niyoodaan laazim ma aha qasab ma aha way u wanaagsan tahay uun ilan jamicii baan qasabba aan ahayne kolka waxa weeye hadduu imaamku imaama niyoodana ajrigii imaamnimada ayuu helayaa iyo jamaca ajrigiisiibuu helaya haduuna imaama niyooninna waa nin keligii tukanayay dad ku daba tukanayaan dadkana ajrigii jamca way heli isna keligii hadduuna imaamnimo niyoonin wuxuu helayaa ma jirto kolka qasabna noqon maayo inuu imaama niyoodaaye waxay ku xidhan tahay kolba jamaca xukunkiisa haddii jamaca aynu ka dhigno waajib haddaynu ka dhigno imaaman inuu niyo inuu niyoodo niyadaa uu qaataa waajib bay ku noqonaysaa haddii aynu nidhaahno waajib maahae waa sunana sunne ayaa laga dhigayaa inuu niyoodo markaa kolba xukunka uu jamacu yeesho ayay imaamnimadiisu ku xidhnaani afar jeer baa haddaba imaaman inuu yidhaah ay waajib tahay afar jeer imaamku inuu imaama niyoodo laazim bay ku tahay afar xaaladood afartaa jeer culimmadu waxay ku soo ururiyeen waa afarta jeer ee salaadu ayna ansaxayn jamac la-aantii waxaa jira mararka qaar salaada aad tukanaysaa jamac la-aantii ayna ansaxayninba kelidaa ma tukan kartidba bes inuod imaama niyooto haddaad imaam tahay laazim bay kugu tahay marka afartaa jeer faslun haadaa faasilunkani waa kala saare wuxuu kala saarayaa wixii tegey iyo waxa soo socda ayuu kala saarayaa alladii ka yelzamu uu laasimayo fiihi dhexdiisa uu laasimayo niyatulimaamati imaamnimo niyo uu niyoodaa ka ay laasimaysaa arbacun afar weeyi afar jeer baa imaamnimadu ay waajib tahay halkaa kaygu wuxuu qorayaa alladii yalzamu yelzamu ya buu qorayaa luqadda fasixiina waxay ahayd alladii talzamu in talzamu ta la akriyo ayaa ka faseexo fiicnayd ma haynaa mata buu ka dhigayaa mise ya bu ka dhigay dhammaanteen wada ya miya ka yalzamu uu laazimayo fiihi dhexdiisa niyat limaama imaamnimo in la niyoodaa ka ay laazimaysaa arbacun waa afar aljumca ka koobaad waa jumcaha jumcadu jamac kama maaranto jamac jumcuhu kama maarmo cadadka laga dhigayo madaahibku haba ku kala duwanaadaan madhabkeenanina haba ina yidhaahdo waa afartan jumcuhu jamac kama maarmo kol haddaadan kelidaa jumcaan tukanayaa adan odhanaynin kelidaa jumcaan tukanayaa ma odhan kartid adoo kelidaaya kol haddaadan kelidaa jumco tukanaynin imaamnimada haka tegin dee waxay ka dhigan tahay ninka haddaba imaamka ee dadka jumcada tukinaya haddii uu salaad jumce uu niyoodo oo allahu akbar uu yidhaah waa nin keligii tukanaya dee ma jumca u jirta keligii qof tukanaya weeye ama tirada afartan ha ku ahaado oo tiradan afartanka isagu ha buuxiyo ama afartanka ha dheeraado ama nin cudurdaar leh ha ahaado ama ninaan cudurdaar lahayn ha ahaado waxaa la leeyahay inaad imaam niyooto lagama maarmaan weeyi waxay culimadu ka soo reebeen ka cudurdaar kale oo waxay yidhaahdeen warka cudurdaar kalena ma la raacini mise la raacin maayo qofku hadduu cudurdaar haysto oo uuna ahayn dadkii ay jumcadu laasimkaba ku ahayd de hadduu doono niyoomba maayo ka soo qaad waa nin musaafirah waa nin safaro oo jumcaba kuma waajibin inuu tukado ninkani safar buu ku jiraa jumco loogama laguma le jumco inuu tukado masaajid buuxa ayuu soo galayo sheekhna tuki un baa la waa musaafirkii waaye haddaanu duhur baan tukanayaa bui lakin waan qasrinayaa eeg isagun baa galay laakiin duhur buu iska niyooday uu qasrinayo ila musaafir buu ahaa laba ragcadood buu ka dhigayaae eh. mar hadii uu istawu yidhi uu safkii hore hor galay ilaahay unbaa og wuxuu niyoonaye hadduu duhru qasriyey niyoodo laguma qabsan karo waayo dee keligii buu tukanayaae eh, maxaad ugu sheegan duhur uma tukan karo duhur qasriya buu tukanayaa keligii udaa dadkan kale ee jamaca ah way ku xidheenoo ajrigii way helayaan isagu laakiin waa nin munfarid oo kale laga soo qaadaya alladii ka yalzamu fiihi dhexdiisa uu laazimiyo niyat limaamati imaamnimo niyo la niyoodaa arbacun afar weeyi aljumcatu waa jumcaha ka koobaad kow jumcaha in imaaman aada niyooto ayaa imaamow lagaa rabaa haddaad niyoon weydana kelidaa nin tukanayaa tahay dad hortaagan kelidaa jumca kuu jiri mayso masaa'ilka jumcuhuna dee waa masaa'il ay adag yihiino xataa fiqhiga masaa'ilka suwarka ugu ad adag waxaa laga keenaa jumce waxaa lagu odhanayaa xaaji adigoo gurigiinii dhex jooga oo qadaynayo baasta yarsita oo afka si gelinaya ayay salaadii jumceed maanta soo tukatay kaa jabtay salaadii jumce eed maanta soo tukatay ayaa kaa jabtay adoo halkee jooga salaadii jumce waa masaajikaad ku tukatay masaajikaad ku tukatay waa laga dareeray waa la sunaystay gurigiinnii baa tagtay waxogaabaad qadadii sugtay waad farxalatay adigoo qadadii cunaya oo afka ku sii haya unbaa lagu hadday jumcadii kaa jabtay jumcadii aad maanta soo tukatay ayaa hadda kaa jabtay jumcadu wuu war adag yahay warkiisu u badan yahay runtii eeg waa masaailka laysku xidho ayay kamid tahay haddaba jumcaha inaad inaad imaama niyooto ayaa lagaa rabaa imaam haddaad tahay ma'muum haddaad tahayna inaad iktide iyo ma'muumnimo niyooto ayaa lagama maarmaanka u ah haddaad ma'muumo ma'muum weydo jumcaha nin keligii tukanaya lagaa soo qaadaya nin keligii tukanaya ayaa salaadaadu wayba jabi hadday jabi weydana oo salaadaadu ay buri weydana dee jumca kuma jir keligaa qofku jumco ma tukado dad isag joogaa waxba iskuma qabtaan dee hadduuna nidaam udhaxaynin imaamnimo iyo ma'muumnimo iyo wax udhaxeeya haddayna jirin imaamnimadu waa camal ma'muumnimaduna waa camal nebiguna wuxuu leeyahay inama alacmaalu biniyaat camal oo dhani u baahan yahay waxay culimadu ku xaliyeen ninkaa qadada cunaya jumcadii maanta uu tukaday ay ka jabtay tiradu haddii afartan ay ahaayeen jumcuhuna afartan unbu ku ansaxaya sagaaliyo soddon kuma ansaxaya aynu qaadano afartankii nin carab culus baa ku jira oo ataxiyaatu daa un haya ataxiyaatu ataxiya eeg jumcihii waa laga baxay weli kii mxu ah kii afartanaad muxuu leeyahay ya ataxiyaatu buu leeyahay waa la yska sunnaystay weli kii afartanaad salaaddii kama bixine muxuu leeyahay ataxiyaatu buu leeyahay gurigiiniyo masaajidka ku ag yaalay ayaad ku leexatay weli kii afartanaad ataxiyaatu buu leeyahay isagoo ataxiyaatudii haya ayay weysadii ka jabtay kii afartanaad ayay weysadii ka jabtay hadday weysadii ka jabto kii afartanaad tiradii maxay noqotay tiradii maxay noqotay kusoo xidhantay sagaal iyo soddon dee jumca jirta markaa aryaaca duur tukada waxa weye dadkii qadaynayey waa khatar haddii afartanka aan qaadano way inoo iman doontaa de warka ku jira meesha o dhaniye alladii ka yelzamu uu laasimayo fiihi dhexdiisa niyat limaama imaamnimada niyadeedu ka uu laasimayaa arbacun waa afar suuro aljumcatu waa jumcihii ta koobaad waa kow jumcihii waa lagaa rabaa walmucaadatu waa salaada mucaadada la yidhaah ee la soo celiyo mucaadadu waxaa jirta adigoo hadda duhurkii tukaday oo masaajidkan ku tukaday ayaad xaafadaadii tagtay xaafadii markaad tagtay unbaad aragtay jamac aad iyo aada u ballaadhan oo masaajidkiinii ku tukanaya weli lama tukanin un baa lagu yihi salaadii dee inageliya un baa tii anna waan idinla tukana duhurkii hadda waad soo tukatay salaadaa dambe ee mucaadada ah sunno weeyi inaad iskala tukato dadkaa dambe waad iskala gelaysaayo waad la tukanaysaa in badan bay dhacdaa waad la tukani markaad haddaba la tukato mucaadadu shuruuday leedahay salaada mucaadadii shuruuday leedahay salaad farala oo tukatay waxaad soo celin kartaa oo qura markaad jamc la tukanayso shardi waa jamcba dee jamacnimadu shardi bay u tahay haddii kale waxaynu arki lahayn nin maanta halkan camirtay oo subaxii saakuun celcelinaya ama duurka oo dhan ilaa casarka inta laga gaadhayo nin camirtay oo kolba afar ragcadood un tuka ar duurkii baan ku celiyey war maxaad samaynaysaa duurkii baan ku celiyey nin sheeka khayr allah siiyaba maalin ii sheekeeyo eh, waa culimada runtii eh, soomaalida dadka runtii la yaqaanay weeye haddana waa nin nool laakiin daa aan kici karinoo garabka la qabto wuxuu iiga sheekeeyey nin wadaadoo wuxuu iiga sheekeeyey uu garanayo oo jaad cunay jaad buu qayilay buu yidhi salaaddii cishaaina ma tukan mar alla markuu jaadkii qayilay cishaayihiina una tukanin unbu unbuu aqiima cishaayiga allahu abar allahu abar unbu yidhahda intuu soo weysaysto uu galaa cishaagigu ka baxa salaamu calaykum markuu yidhah unbu kacaayu aqiima allahu akbar allahu akbar haddana wuu ku celiyaa uun ma caawo oo dhan wuxuu ka dhammaan waayey salaaddii cishaay ma garanayo inuu tukaday tan uu ka baxay inay cishaay tahay ma garanayo waxa weeye wuu ku celcelinayuun waaga agtiisa ayuu ku gaadhay waxa weeye waa dee ama jaadkaa kala duwan ha la yidhaahdo oo qaadka ayaa sidiisa u kala duwan ama dadka dhiigooga ka cunaya ayaa kala duwan hala yidhaahdo ama qaar baaba gebigiisaba maxaanku idhahdaa xataa wax kale lagu daraa aynu nidhaahno waxyaabo badan baa jira runtii dadku way ku kala duwan yihiin isaga laftiis ugu kala duwan yahay maxaanku idhaahdaa waxyaabaha qaarna oo la sheegaana way jirtaa ilahay baa xaqiiqada inaga og waxyaabaha qaar la sheegaa way jirtaa kolka waxaa haddaba jira culimo salaada mucaadada ah ee la soo celinayo jamac baa lagama maarmaan u ah jamac ayaa lagama maarmaan u ah kol hadduu jamcu lagama maarmaan u yahay oo da tukinaysid dee imaamnimo inaad niyootaa waajib bay kugu tahay haddii kale ood niyoon weydid nin keligii tukanayaa tahay loomana ogolo qof keligii tukanaya inuu salaad soo celiyo waxaa laga qaatay salaada in la soo celin karo oo dib loo tukan karo xadiidka yaziid ibnu ibnulaswad uu wariyey waa xadiidka tirmidiga ayaa qoraya wuxuuna ku tilmaamay xasan saxiixa inuu yahay wuxuu yihi nabiy laahi mxamed salى اlahu alayhi wasalam ayaa sala salaata subx fii masjid khayf buu yihi rasuulka ayaa masjidulkhayf salaad ku tukaday wuxuu arkay aakhirka masaajidka laba nin oo fadhiya oon dadka la tukanaynin rasuulku wuxuu ku yidhi maxaa dadka ula tukan weydeen oo idiin diiday inaad nala tukatiin waxay yidhaahdeen guryaha baan ilaahay rasuulkiisiiyo kusoo tukanay salaada subax wuxuu rasuulku yihi haddaad soo tukatiin ood masaajid jama masjid jamaaca a timaadin masaajid jamacuu ku jiro masaajid a timaadid lama odhan jamac baa shardiga oo masaajid jamacuu ku jiro a la tukade buu yihi sunay idiin tahaye rasuulku sala allahu alayh siyaabo badan xadiis kale ayaa nebiga ka sugan oo muslimku uu qoro muslimka ku yaala waa xadiiu abidar rasuulku abidar ayuu ku yihi kayfa anta idaa kaana calayka umaraau yuakhiruuna salaata can waktiha o yumiituuna salaata can waktihaa abidarow haddii ilaahay idinku salido umaro iyo dad madax ah oo salaada siday u takhiirinayaan waktiga ka saaraya ama salaada dilaya sideebaad u tukaniyood ahaa xaalkaagu uu noqon doonaa dad umaro ah umaradaasi iyo dadkaa maamulka kuu hayaa ama ha ahaadaan dadkii talada hayey ama ha ahaadaan dadkii masaajidaba maamulayey ciday dooni ha noqdaane haddii laydinku salido cid salaadaha idinka disha oo waktiga idinka saarta sideed yeeleysaabaa ayuu rasuulku yhi abi hurayr abi hurayre wuxuu yihi qultu fabimaada tamurunii ilaahay rasuulkiisiiy maxaadi amri rasuulku wuxuu yihi war salaada waktigeega tuko haddii haddaba aad salaada soo gaadho iyaga aad la soo gaadhana la tuko uun sunay kuu tahaye la tuko sunay kuu tahaye xadiidka waxaynu arkaynaa abidar inuu rasuulku leeyah la tuko salaadii uu tukaday de saxaabi baaba jira intuu rasuulka la tukado haddana xaafadoodiiyo reerkooga markuu tago iyagana tukin jiray waynu garanayna salaada mucaadadiihi inta ay rasuulka ka sugan tahayba waa jamac jamac bay ku xidhan tahay almucaada salaada mucaadada jamac baa lagu xidhaa oo jamac baa loo baahan yahay kol haddii ay jamac u baahan tahay waxaa lagama maarmaana bay culimmadu yidhaahdeen salaada in imaamnimo la niyoodo hadduu imaam yahay ka soo celinayaa ka soo celinaya hadduu imaam yahay imaaman buu niyoon hadduu ma'muum yahayna ma'muuman buu niyoon waa kan salaada tukanaya waayo hadduu labadaa midna niyoon waayo waa nin keligii tukanaya keligii nin tukanayana mucaadada looma ogola salaad mucaadaa ah looma ogola qof keligii tukanaya shuruuday leedahay haddaba salaada mucaadadiihi shuruudaha ay leedahay kow inaad jamac ku tukanaysaa waa lagama maarmaan shuruudaheega ayay ka mid tahay laba salaadan aad soo celinaysaa salaad maxaan ku dha jamac loo jideeyey waa inay tahay salaad jamaca loo jideeyey waa inay tahay salaad aan jamacaba loo jidaynin istikaaro haddaad tidhahda ka waran istikaaraan soo celinaya mar dhoweyd baan istikaaro tukadaye istikaarada haddana aan hadda soo ceshado salaadani salaad jamac loo jideeyey waa inay tahay xataa witriga ayaaba kamida ibnu xajarku siduu qabo witriga waad soo ceshan kartaa buu leeyahay ibnxajar waa loo jideeyey ama ha ahaato salaada lasoo celinayaa faral ama ha ahaato salaada lasoo celinayaa sunne salaad jamac loo jideeyey inay noqoto ayaa lagama maarmaana saddex salaadan mucaadada ah waa in waktigeegii aad soo celinayside inaad qalaynaysaa xilligeegii xilli ka baxsan lama ogola haddii iminka maala salaadii subax saaka aan tukanay aad tidhaahdid maanta duhurka ayaan jamac la tukani ka waran ama dad alaynaya dad qalaynaya masaajid idil oo subaxdii ay ka tagtay ayaanan u subaxdaydii addaha ahayd la tukan war iyagu way qalaynaya waktigeegii wuu baxaye waktigeegu inuu joogo ayaa lagaa rabaa oo shardiga saddexaad uu noqonaya afar salaada markaad soo celinaysid ta hore ee tukatay waa inay salaad saxiixa a tahay walow qalaheega ha lagugu yeeshaba haddaad doonayse salaad saxiixa a waa inay tahay haddayna salaadaasi saxiixo ahayn salaadii aad tukatay ee duhurkii aad tukatay haddaad bilaaweyse ku tukatay marka dambe tukanaysid dee sunne kuma aha ilan mucaadadu sideeda waa u sunne sunay qofka uta waa kii rasuulku abidar ku lahaa fa inahaa muxuu rasuulku abidar ku yihi la tuko buu yihi sunay kuu tahaye fa inahaa laka naafila sunay kuu tahay haddaba haddii salaada hore ayna saxiix ahayn soo celinteedu sunna kuuma ahe maxay kugu tahay waajibbayba kug ilintii horan kaa lagaa gudin be waajibbay kugu tahay salaada mucaadadaa shardigeega shanaad waa mar wax ka badan inaan la tukanin mar wax ka badan unbaad soo celin mar unbaad soo celini haddaba haddii iminka maalan salaada duhur masaajidka inaan ku tukano oon haddana masaajidkan agteenno calimataanaan sii marno nidhahno kana aan kusii celino oon hadana yaro dhaafno masaajid ka shisheeye aan aragno nidhahno kana aynu kusii tukano oon haddana nidhaahno masaajidka huda isna jamac badnaaye huda inageeya waa duhurkii uun waa duhurkii unun isna ka gaadhno lama ogola war salaada mucaadada a ah mar uun baa sugan oo rasuulka sal اllahu alayhi wasalam axaadiistan saxaabadu ay samaynayeen mar un baa mucaadada sugan in lasoo soo celiyo waa shardigeega shanaad weeye sida qaabka loo tukanayo waxay culimadu yidhaahdeen waa inuu faral unbu niyooni duhur farala unbu niyooni laakiin sunno niyoon maayo iyadoo sunno iska ah ayuu haddana duhur farala u niyoonaya shardigeega todobaad waa inay jamac dhacdo culimada qaarkood min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac hesho bay leeyihiin min albidaaya ila nihaaya ramli oo kale wuxuu leeyahay min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac hesho ibnu xajar oo kale wuxuu leeyahay hal ragcada un baa lagaaga baahan ya inaad jamac hesho sidaa darteed haddaan masaajidkan ku tukano duhurkii afartiisii ragcadood oon haddana calimataan tagno oo ragcaddii u dambeeyey ee afraad u taagan waan la tukan karnaa sida uu qabo ibnu xajar ramli siduu qabana lama tukan kartid waayo afartii ragcadood saddex baad dee keligaa tukanaysaa ragcad qura ayaad jamcii ka gaadhay saddexdan dambeed keligaa tukanayso ayuu ramli diidan yahay uu leeyahay war salaadaada min albidaaya ila nihaaya waa inaad jamac ku tukanaysaa ama adigu imaam noqo markaa ama adigu mamuum noqo markaa kaa doonto noqo oo jamacun baa lagaa rabaa aduu shuruudo badan oo loo baahan yahay oo waxaa jira salaada mucaadadii ay leedahay wlmucaadatu waa salaada mucaadada la yidhaahayo lasoo celinayo imaamnimo in la niyoodaa waa lagama maarmaan wlmanduuratu ta saddexaad waa salaada manduurada ee lagu nadray haduu qofku nader galo nader ayuu galay salaadaa manduurada ah ee qofku uu ku nadro welibana waa jamaaco wuxuu ilaahay waxaan ugu nadray inaan jamac ku tukado buu yihi ilaahay aayadda qur-aankaa ah muxuu yihi isagoo siiqatlamar inagula hadlaya walyuufuu nuduurahum walyadawafuu bilbeyt alcatiiq walyuufuu ha oofiyeen nuduurahum naderyadooda ha oofiyeen haddaad nader gasho dee oofi baa lagu leeyahay naderkaagii haddaba waxaad tidhi ilaahay waxaan ugu nadray salaadaas jamac inaan ku tukado salaada aad nadarka ku gashay ee jamaca welibana shardi aad uga dhigtay haddaad imaam tahay imaaman baad niyooni haddaad ma'muum tahayna ma'muuman baad niyooni haddaad imaaman iyo ma'muuman labadaa midna niyoon weydo salaadaadu way guntami laakiin dee dembi baa kuugu sugan dembi ayaa kuugu suganoo jamacnimadii adniyootay ayaa meesha ka maqan jamacnimadii me baa lagu leeyahay salaadaadii adniyootay aaway jamacnimadii ilain jamac buu qofkani nadirka ku galaye kelinimo ayay u guntamaysaa wuuna dembaabayaa nadarkii uu ku nadrayna ma xasilin oo jamicii baa meesha ka baxay jamac ayaa meesha ka baxay walow dadkan hadda ula socda dad badanoo waxaa inagu jira salaada marka la tukanayo aan ma'muumanba niyoonin allahu akbar u intay yidhaahdiin bes imaamka raacraaca xukunkooga salaadiba u jiri mayso kuwa ah sababtayna ugu jirayn waxaa weeye eeg markuu faatixada akriyo suuraddana akriyo imaamku suurad dheer hadduu bilaabo muxuu sameeyaa de sma kuwan dadkan isagu ma sugaan imaamka intuu rukuucayo dee isagu ma'muum ma ahe ilan mamuuman ma niyoonin imaamka muxuu u sugayaa imaamka inuu sugo ma ahayn hadduu sugaba oo sugidaniba ay timaado waxa salaada ka burinaya weey eeg sugiddanaa salaada ka burinaysa aduu dadkanuu ku dhex jiraa waana kelidii kolkaa imaamkan inuu afcaashiisa ku xidhmo maayle raabid ma jire ma'muuman ma niyoonin allahu akbar unbuu yihi salaada waa nin jamacan ku dhex jira oo keligii xidhay dee salaadaada wada haddaba gaarkaaga u wado haddii muwaafaqatulqadar uu dhaco oo imaamka aad isku carab noqotiin ama suuraddu bilaababa aad bilowdo ujeeddaduna ayna ahayn imaamka waafaq aad markuu dhameeyo iskumar dhamaysi inuu kaa yaro rukuuco mushkilad male xalax ah mushkilade male muwaafaqat lqadarku mushkilad male laakiin inaad imaamkaa sugto dee imaamkuumahe maxaad ka sugi walmanduuratu waa salaada nadarka qofka uu ku galo imaaman buu niyooni iyadana walmanduuratu te lagu nadray jamaacatan jamacnimo wlmutaqadimatu iyo salaada mutaqadimada ee lasoo hor ee soo hormartay filmadari roobka dhexdiisa salaadu hadday mutaqadimo tahay waa jamcu taqdiim jamcu taqdiimka roobka aynu u samayno roobka waxaa lamida barafka oo kale barafka waxaa lamida maxaanku idhaahdaa beredka ayaa lamida da- ee isna maxaanku idhahdaa aadka u qabow aduu barafkaa iyo roobkaa iyo dabaylaha sidade maxaanku idhaahdaa waxaa da-aya waa roobunbay xeer yihiin jamac jamcu taqdiim la yidhaa ayay diintu u jidaysay laakiin shuruud baa loo baahan yahay jamcu taqdiimka jamcu taqdiimku shuruud buu inaga rabaa ko salaada horta labada salaadood salaada hore ilan jamcu taqdiim baa la rabaa salaada hore bilowgeega iyo dhammaadkeegaba waa inuu roobku da-ayo waa shardi salaada hore bilowgeega iyo dhammaadkeegaba waa inuu roobku da-ayo waa shardi salaada dambana bilowgeega waa inuu roobku da-ayo waa shardi kale waxaa la diidan yahay salaaddii makrib markaan bilaabaynay hadduuna roobku da bixid mar alla marka salaada makrib laga baxay un daatay cishaayigana inoo jamciya un baa la waa mushkiladina haysata wey imaamku maba oga hadduu doono oo sabadan uu ku jiraa dad unbaa odhanaya sheekh inoo jamci inoo jamci war jamcu muxuu ahaa wax la tukaduunba muna xeeran u baahan shuruuduu u baahan yahay la raacayo eeg salaadda makrib markaan ka baxno een iska sunaysano salaaddii makrib een iska sunaysano ee cabaaran iska joogno cishaayiga ma tukan karna masoo ma soo taqdiimin karnaa istagu ma soo taqdiimin karnaa salaadan cishaa'i waxay u baahan tahay salaad ay raacdo ile waktigeegii maha waa maqribka waktigiisii haddaba maadaamay raacid u baahan tahay raacid salaada hore dhexdeeda waa in la niyoodo inaad taasoo raacinaysid haddii niyadaasi eg jamcu niyuu ubaahan yahay culimo jamcu niyuu ubaahan yahay dee ta dambe maaha kolkaa taa la niyoonaya taadan hore waa inay niyadan jamcu ay timaado ilan jamcu waa camale inama alacmaalu biniyaadna baqaysahay haddaba salaadaada hore jamcu taqdiimka waa inaad soo niyooto inaga waxayna haysata mushkilada jirta waxa weeye imaamkii oon ogeynbo maqhribkii tukaday unbuu nin yari agga dambe kasoo kiciyo odhanaya sheekh inoo jamci inoo jamci hayuunbuu odhanaya ku qabanaya un habeen dhaweyd baa masaajid ka hadhay halkaa ku jamcinaya markaasuu oday yar baa maxaa dhacay buu yihi markaasaan waan iska sugayaabaan ku yihi habeen dhexdii ahayd bahayd ma dhaweyn laakiin sanadkan un bay ahayd waxa weeye haddii culima aan jamaca marka hore aada niyoonin dee ilaeg hal xikmadaan aadan u dareeno niyadani iyadaa wax bedbedesha maanta laba nin hadday safar galaan oo burca ay u dhaqaaqaan xilligan aan joogno labada nin midi waa taariku salaadoo weligiiba wejiga dhulka ma saaro midna waa salaad xafidoo salaad igma dhaafto duhurkii hadda wax yarbaa ka dhiman markii duhurku gaadhay kursiga horey wada fadhiyaan labada nin niyadu wax la maqlo maaho ahoo dee lagu hadlo waa wax uurka laga niyoodo labadii nin ee isag fadhiyey kii jamcinayey duhurka muxuu niyooday inuu u jamciyo xaggee inuu casarka u jamciyo kii kalena waxba ma niyoonin labadii ninba dhexday ku dhinteen ilaahay muxuu ka yeelayaa dee midna waajib buu ka tegey oo shalay wa soo maraynay waajib laga taga in laysku cadaabo hadda midna salaadan duhur ma tukan ma mid baa tukaday duhurkii midna ninna waa loo cadaabi ninna loo cadaabi maayo maxaa keenay inay kala baydhaan labadan qof inay kala baydhaan waa niyadanaa keentay kolkaa niyadan labada nin ee isag fadhiya ee isku kursiga ah ee midna una waxba qabanin wax muuqda dee uu qabtay ayna jirin kani wuxuu niyooday inuu salaadiisa jamcu taakhiir u sameeyo to horuuna niyooday ka warrama hadduu ka dambena yidha alla ilaahu anahay cadaabin he casarku markuu gaadhaa niyoon laha war niyada goormaa lala yimaadaa dee ta hore aad niyada keenaysaa xaaji ta hore ayaad keenaysaa ilan casarkiiyaa kuu ogbaa waxaynu u baahannahay hadaba culimo salaada marka jamcu taqdiim la samaynayo shuruudo ayaa lagama maarmaana roobka iyo barafka iyo dabaylaha qabow iyo marka loo jamcinayo shuruudo ayay u baahan tahay o salaadani salaad jamc horta lagu tukanayo waa inay tahay adigoo kelidaay oo masaajidka dhex fadhiya haddaad tidhaa ka war jamciyo may gurigaagaaba joogtaaba roobwooyin baa da-ay adoo gurigaagii jooga gurigii markaad maqribka tukanayso baa tihi ha waan jamcinaya oo maxaad u jamcinaysaa cishaaigii baan raacinaya oo waa kelidaaye war salaadu jamc bay u baahan tahay jamcu taqdiimkani waa dad masaajid tegaya oo jamac ku tukanaya oo ka baqaya jamacani inuu ka kala lumo ayaa ayaa la leeyahay ruksad loo siiyey jamcista laakiin adigoo kelidaaya maya shuruudo badan baa arrinkaa inoogu iman doona kitaabkeenuna wuu taabanayaaye laakiin waxaa wanaagsan inaan insha allah meelaha dambe la sugno wlmutaqadimatu salaada soo hormartay fi lmadari roobka dhexdiisa mutaqadimada ee ama muqadame aynu nidhaahno ama mutaqadime aynu nidhaahno afartaa jeer baa culimo jamaca in la niyoodaa ay lagama maarmaan tahay faslun alladii ka yelzamu uu laazimayo fiihi dhexdiisa niyatulimaamati imaamnimo niyo la niyoodaaka ay laasimayso arbacun afar weeyi aljumcatu waa jumcihii walmucaadatu iyo salaada mucaadada ee la soo celinayo walmanduuratu iyo ta lagu nadray jamaacatan jamacnimo walmutaqadimatu iyo ta soo hormartay fi lmadari xilliga roobka faslun shuruud lqudwati axada cashara shuruud axada cashara halkan waxaynu ku haynaa culimo qudwada iyo kudayashadu shuruuda ayay u baahnaan qudwadu shuruudo lagama maarmaan ah oo ay u baahnaanayso ayaa jirta shuruud lqudwa qudwadu waa kudayashadii waa mamuumanti oo kale wey markaad imaam samaysanaysa ma'muum tahay ma'muumkaa wax ku dayanaya koob iyo toban shardi baa ma'muumow lagaa rabaa haddaad ma'muum tahay koob iyo toban shardibay salaada kugu idh lagaa rabaa salaadaada waa markuu qofku tukinayo salaadeenna duhur baa koob iyo toban laynaga rabaa culimo salaadeenna duhur koob toban shardi baa lagaa rabaa oo mamuumnimadaadu ay kuugu ansaxaysa markaad jamaca ku tukanayso shuruudulqudwati kudayashada shuruudaheegu axada cashara waa koob iyo toban shardi koob iyo toban shardi baa lagama maarmaana shardiga koobaad alaa yaclama waa inuuna ogeyn buطlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu inay baail tahay waa inuuna ogeyn bixadain xada bay baail ku tahay weyse qablie o ayrihi ama ayrkiibay baail ku tahay horta taa ha ogaanin waxaynu u soconnaa qodobkani wuxuu ka warramayaa marka aad doonayso inaad imaam samaysato shardi waxa ah inaadan ogeyn imaamkaaga salaadiisu inay baail tahay oo talow seedu ogaani haddaad og tahay imaamkaaga salaadiisu inay baail tahay imaamba ku noqon maayo bal suuro aan ka bixina imaamkaaga iyo salaadiisu baail tahay imaamkiibaad israacdeeno makhaayadanaad ka soo wada shaahdeen masaajidkaad soo gasheenoo wuxuu ku yidhi suuligan waa suuli bilaa albaaba albaabkiisa ayaa maalan ayaan xidhmin ii yar qaba buu ku suuliga aan gale waad u haysa imaamkiiba suuligiibaad albaabkii usoo qabatay xamaamkiibuu galay xamaamkii markuu galay sanqadh iyo wax kaste waad maqlaysay oo waka waad aragtaa dee albaabkana waabad uhaysaaba wuu soo baxay un suuligii wuu ka soo baxayo halkii aad ka eegeysay inuu weysaysto isagoo engegan buu soo baxay wa waana laba minid wuxuu kaaga maqnaa bes waad soo baxdeen waxaad tihi dib buu ka weysaysanayaa halkan unbaad soo wada fadhiisateen dhowr daqiiqo salaadii baa loo adimo istaw un buu yihi wahyaab horta imaamkaa balka waran haddaba istawda wuu is-ilaawey baa dhici karta inuu is-ilaawey baa dhici karta soo isma ilaawin imaamkaa salaadi uma jirto maadaamayna u jirin adiga adigan kuu jiri mayso haddaad ku xidhato imaamkaa haddaad ku xidhato salaadi kuu jiri dadkan kale masaajidka yimid ee imaamkaa ku xidhanayana salaadu way u jiraysaa ilan iyagu ma oge iyagu miyay og yihiin may ma ogaa iyaga way u jiraysaa laakiin ka ogow kuu jiri mayso imaamkaagi uu kaa horeeyaayo khamiis cad buu xidhan yaho wasakda qarsanaynin khamiiskii caddaa unbaad dhabarkiisa sidaa u hegto waxaad aragtay uun saxaro halkaa kaga naban unbaad aragtay halkaa kaga taalla isaguu sii jeedaayo waxba kama oga haddaba haddaad imaamkaa ah, haddana sii wado un salaadiisa ka waran dad la sii socoto uun wax alla wax inoo jirayaa ma jiro waxaa lagama maarmaana inaad markaad saa u aragto saxarada inaad imaamka ka goosato imaamkii kaa horeeyey bay neefi ka soo baxday isagoo ku tukinaya isna haduu doono lamaba socdaba waxbaba kama oge salaadiisii buu sii watay salaadiisii markuu sii watay adu maxaad maqlaysay ya waxbaad maqlaysay saw maaha war imaamkaasi ha kusii xidhanine salaadi uma jirte ka goosoo si caadiya ah iskaga tuko si toosaad u tukanaysaa waa buطlaana salaati imaamihi waxa kamida suuradaa waxaa kamida laba nin baa isagdhigay waxay isagdhigeen caagad mooye sixo ah waa mooye sixo iyo caagad waxa iskaga khaldamay kaadi ah waa mooye six kaadi waa waa caagad weyno laba caagadood oo dhaadheeroo min laba litira wey min laba litira kaadi iyo biyo waxay u baahdeen inay salaa tukadaan mid baa yidhi aninoo ijtihaado ama maaulwardiba ka dhig biyo mustacmalaba ka dhig anijtihaadna baa la yidhi anijtihaadno mid baa yidhi ha anu waa caagadanaan leeyahay caagadii biyihii saxda ahaa lagu weysaysanayay kii kalena wuxu uhi may anna waa caagadanaan leeyahay ismayna raacina midiba mid buu ka tan ku weysaystay muxuu leeyahay kaasi ma weyse qabuu leeyahay waxa uu ku weysaystay ma weyse qabo ka kalena kan aan weyse qabin bu ma istukini haddaba ilan imaamkiisa salaadiisii baaba baatila buu way dawakeeno oo qibladiibay garan waayeen wareeberow qibladu xaggey inaga xigtaa buu mid wal anu aggaasaan leeyahay bu galbeed buu gacanta ku fiiqay midna wuxuu ihi may anuu aggaasaan leeyahay bari buu gacanta ku fiiqay ma istukin karaan mid kastaaba wuxuu leeyahy kakale qibladii saxda ahayd ma haysto hadday istukiyaan dee salaadi u jiri mayso waa nin leeyahay salaadiisii waa bailo itu haddana leeyahay wey allaa yaclama yuuna ogaanin bulaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisu baail inay tahay yuuna ogaanin waa shardiga koobaad bixadain xada bay baail ku tahay weyse qabli'i ama janaabo o ayrihi ama xadaka ayrkii ayay baail ku tahay xadaka ayrkii ayay baail ku tahay waanlaa yactaqida yuuna caqiideynin waanlaa yactaqida yuuna caqiideynin wujuuba qadaa'ihaa qadaheega waajibnimadeeda calayhi isaga dushiisa ay waajib ku tahay wuxuu ku leeyahay salaada inuu qaleeya inay waajib ku tahay saaha caqiidaynin haddaad og tahay imaamkaagan in salaadan qalaheegii lagu leeyahay kuma tukin karo waxa weeyi imaamkeenni baa yaro xanuunsaday maanta xanuun baa lagu sheegay lagu yidhi xaaji maanta biyo uma dhowaan kartid hablabaas baaba ku dhacday biyaha waa laga ilaalin jiray soo maaha hablabaas hadday ku dhacdo la yidhaha biyo uma dhowaan kartid dhakhtarku ula taliyo biyo ha u dhowaan jadeecaa ku dhacday haysmarin biyo waayu gebagabay biyii waa kuwan halkan ka qalalaclaynaya taangiyadii masaajiko dhan baa buuxa dee dadkii way soo weysaysteen oo imaamkii oo hadda caro kusoo gebagabaystay ayay dhi war imaamku biyola-aan uma weysaysanine uma biyola-aan uma gebagabaysanine waa qalay dee kama ridayo waynu arki doonaa masaailka qalaha rida imaam ha tukinin dadka haddaba dee ha tukinine bal aduu jamaca kusoo biir baa la odhan cid kaleo ina tukisaba jamaca kusoo biir waanlaa yactaqida yuuna caqiidaynin wujuuba qadaa'ihaa qalahani waajib inuu ku yahay calayhi dushiisa waxa weeye masalan nin qaawan baa tidhi ituki nin qaawanoo wuxuu xidhaba waayey hawayse qababa hadduu doono laakin uu qaaway waa mudh ituki baa tidhi ituki warsuu kuu tukini dee adigu ilan waad ay tahay haddaad isku xidhanaysiin labada adigu aduu tuki waanlaa yakuuna yuuna ahaanin ma'muuman ma'muumna yuuna ahaanin imaamka aada salaada ku xidhanaysaa ma'muum yuuna noqonin haddaba ninka halkan jooga ee imaamkani tukinayo ka albaabkaa taagan haddaad ku xidhato ka waran masaajidku markuu buuxsamay ka albaabka ugu xiga ha anuu hebel baan garanaya imaamka ma garanayo baa tihi anuu hebelkanaan ku xidhanaya hebelkii baad ku xidhatay waad niyootay hebelkan ku xidhato waa ma'muum salaadaada waxa loo baahnaa imaam caadiihi inuu ku hago laakiin nin aan xor ahayn ayaad adigu xor ka dhigatay lagaama dhegaysanayo walaa umiyan umina yuuna noqonin umina inuu noqdo looma baahnaa walaa umiyan umiyan macnaheedu waxa weeye umiga waxaa loo yaqaanaa halkeenan ninka faatixada wax kamida khaldaya walow qur'aanka kale mujawidba ha ku ahaada khatara faatixada ninka hadday ka khaldan tahay umi baa la odhanayaa ama shadadkeegiibuu ka tegayaa haddaba ninka maxaanku idhaahdaa haghagada leh ee xuruufta qaar aan caadi ugu dhawaaqaynin yuuna ku tukinin haddaad caadi ugu dhawaaqaysid sheekh iyar joogdhe aduu haghagaad leedahe waa waa waa halis moogtahay walaa umiyan hadduu qofku uu xuruuf jajabinayana ku tukin maayo adaa tukin walaa umiy ilan umigu waa ninka faatixada khaldayaynu nidhi ama kelmad buu ka boodaya ama xaraf buu ka boodaya ama waxbuu khaldaya umi baa la odhanaya ninkaa yuuna ninkaasi ku tukinin way jiraan iminka masaajid la sheego dadka tukiyaa inay faatixada khaldaan soo maydaan maqal waxaa lagu odhanayaa faatixada halkaa waa la khaldaa eeg dee ummadda salaadeeda ammaano waa ammaano ma ogtahay salaaddu waa ammaano waa arrin aada culus weeyi kolka waa in laga fiirsado cidda ku tukinaysa waa in cid laga fiirsaday waa inay tahay wa alaa yat waanlaa yataqadama waa inuuna ka hormarin calayhi imaamka fi lmawqifi istaaga halkaa imaamkaaga ha ka horaynin jumcahoo kale inagu dhacdaa tanina imaamku markuu halkan taagan yahay jumcaha dadka bacadlayaasha qaar badan ba aggaa hore mixraabka istaaga halkaa un kaga qabta inbday kartoona yaryar lasoo yaacaan masaajida qaar unbay halkaa istaagayana ku qabanayaan war imaamkii waad ka horreysiin agga qibladaad ka xigtiin waxba idinma soconayso waayo rasuulku waa kii calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku xadiidkii bukhaariga iyo muslimka inamaa jucila alimaamu liyu'tama bihi imaamka maxaa loo sameeyey si loogu daydo ku dayashadu waxaad keenaysaa xataa horeynta inaad ka dambayso dee ku dayato dhinac kasta itimaam baa lagaa rabaa xaaji ku dayasho dhamaystiran waa inaadan ka hormarin oodan ka horeynin hadda masaajidka madiina masaajidka rasuulka sala allahu alayhi wasalam xaramka madiina board baa ku dhegan waa saaxad aada u ballaadhan aada u ballaadhan oo aada u qurxoon ayaa xaggan xoree qiblada ka xigta saaxadaa dad badan baa istaaga ma og waxaa la qiyaasay barta imaamka ku beegan kadibna muraayado yaryar baa lagu nabay oo lagula hadlayo dadkao lel halkaa ha imaamkiibay halkaasi la siman tahay labadan tiiroo sidan oo kalea tiirar sidan xataa ku yaalla labadan tiir ayuu safkanina imaamka ka horeeya safkaasina una imaamka ka horreynin kolka waxaa la samaynaya tiirashaasaa ah boodhar yaryar oo calaacasha in yarka waaweyn oo intaa laalaegba sidaa reeraha ugu wada yaala oo sheegaya muaadaat imaam huna muaadaat imaam halkan waa halka imaamka la sinayd ha dhaafin baa lagu leeyahay bartaa xaggan hore ha usoo dhaafin oo ma masaajidka dhexdiisa qaar imaamka ay ka horeeyaan talow mi waa dibadda ayaa tiirar marwa eh, tiirar shambahalahan dhaadheere sida marwaxadoo kale loo sameeyey sida dala eh, minaaradaho kale loo sameeyey ayaa dibadda ka samaysan mararka qaar waa la goglaaba dibadda oo de roog baa yaalla iyadoo sidan iskaga banaan kolka halkaasay dadka qaarkood iskaga qabanayaan halkan oo kale markaasaa dadka loo sheegaya dhinac kaste adigu maaha qofku inuu imaamka ka horeeyo imaamkaaga inaad ka horeyso looma baahna xaramka maka laakiin way ka dhacdaa mararka qaar in imaamka laga horeeya saxanka oo kale aanu janaasada kumaba tukadaba xaramka maka waayo janaasadiina way kaa dambaysaa imaamka laftiisa imaamkii ku tukanayana uu kaa dambeeyaa saxankii dadkii joogay haddaba halkan xaggay xigaan kacbadiio halkan eg janaasadii halkaa dambe taalla iyo imaamkii unbay dadka halkan kaga xidhanayaan dadkoo dhan allahu akbar waa la wadaa uun war adeer janaasadii iyo imaamkii iyo agge haddii xataa aydaan isku dhinac ahaynba la geray isku dhinac ma nihin haddaad leedahay la geray adigoo dhinacii janaasada jooga adigoo janaasadii ay kaa dambayso xagga dambe ay taallo saanka lama soo gelin kare unba marka xaramka la xidhe laydha waa lagu tukanaya allahu akbar ummadoo dhani allahu akbar rag iyo dumar cid alla cid la reebayo male kolkaa waad aragtaa halkaasoo kale waa laga horeeya waan yanwiya wa anlaa yataqadama yuuna ka hormarin calayhi imaamka yuuna ka hormarin fi lmowqifi mowqifka mowqif halka uu istaagayo imaamka inuu ka horeeyo ma aha wa an yaclama waa inuu ogaado intiqaalaati imaamihi imaamka guurguuridiisa waa inuu ogaado waa shardi qofka imaamka kuu ah waa inaad la socoto guurguuridiisa oo sideed ula soconaysaa waa inaad og tahay imaamka ama allaahu akbarta codkiisaaad maqlaysaa allahu akbarti ama waabaad arkaysaayo markuu rukuuciyo markuu sujuudo adaaba arkayaba wa an yaclama intiqaalaati imaamihi waa lagama maarmaan inaad imaamkaaga la socoto ama mubaliq baa jira mubaliq mubaliq baa jiro oo markuu imaamku allaahu akbar yidhaa nin baa halkaa ka qayliyaya aad maqlaysid isna allaahu akbar odhanaya allahu akbartaa mubaliqaad maqlaysa walow mubaliqaasi waa ninaan salaadaba ku jirin hadduu doono ninaan salaadaba ku jirin oo halkaa iska fadhiya nin yaroo waalan oo halkaa fadhiya unba markuu imaamku allaahu akbar yidhaa isna halkaa ka qayliyaya allaahu akbar unbuu leeyahay hadduu doono waaba sabiba ilmo yaroo caruura weeyi allaahu akbar imaamku markuu yidha allaahu akbar unba halkaa ka leeyahay kolkaa hadduu doono daahirba maahaba suu dooni ha noqdo laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay waxa lagama maarmaana qofka mubaliqa ah eh, cadlu riwaayo inuu yahay baa lagama maarmaana ibnu xajar baa leh cadlu riwaayo waa lagama maarmaan remlina wuxuu leeyahay war ilmo yar ha ahaado faasiq ha ahaado wuxuu dooni ha ahaado haddii allahu akbartaa imaamka un qofkuusoo gudbinayo uu yahay waad qaadanaysaa iyo mushkilad ma leh wa an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamka guurguuridiisa waa inuu og yahay ka warrama haddaba haddaynu xaramka iskaga xidhanno t v yar aan halkan soo dhigano muraayad yarun baan masaajidkeenna ku nabanay sheekana tukiye annaga waa xaramka xaramkaanu ku tukanaa ajrigii xaramkaan doonaynaa inaanu helno marka uu aqiimay xaramka laga aqiimo un baynu safka simanaa dadka intaynu mikrofoonka qaadano baan ku nidhahna muraayadda eegta halkaa dee markaa uu sujuudana waad sujuudaysaa un markuu rukuucana waad rukuucaysaa un marka kalena allahu akbar umaad odhanaysaa wax alla wax ka jiraa ma jiro waxaa loo baahan yahay inaad imaamka si toosa ula socotood u og tahay guurguuristiisa welibana masaafada u badanee idiin dhexayn kartaana ay tahay saddex boqoloo xusul waynu arki doonaa insha allah wa an yaclama waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamka guurguuristiisa waa inuu og yahay imaamkiisa uu la socdaa oo uu la guurguuraya wa an yajtamica waa inay kulmaan fii masjidin masaajid waa inaad imaamka ay ku kulmaan isku masaajid bay ku tukanayaan hadday masaajid ku wada tukanayaan goob cibaadeed weeyi oo ama ha isku dhowaadaan ama ha kala fogaadaan wax loo shardinaya male hadday masaajidmasaajidku waa goob cibaadeede o amase fii alaai miati diraacin saddex boqol oo xusul ayay isku jiraan taqriiban ugu dhowaansho saddex boqol oo xusul saddex boqol oo xusul marka mitirka loo celiyo haddii xusulka jiqilada laga bilaabo farahana lagu daro waa conton centi waxa wey boqol iyo konton mitir markaa boqol iyo conton mitir maxaynu nidhi boqol saddex boqol oo xusul waa boqol iyo conton mitir boqol iyo conton mitir ugu badnaan waa inay isku jiraan boqol iyo konton mitir baa loo baahan yahay waayo dadka boqol iyo conton mitir in ka badan isku jira camal bay wada oogayaan lama odhan karo imaamka iyo mamuumkuna maxay wada oogayaan camal bay wada oogayaan salaad bay wada tukan jamac bay wada tukanayaan boqol iyo konton mitir inay udhaee inay udhaxayso haddii haddaba imaamkaagu waa laga yaabaa inuu mararka qaar intaasoo kilomitr inuu kuu jiraa laga yaabaaba waxay ku suurtagal noqon kartaa imaamka iyo adiga laydinma eegayo sufuufta safka ugu dambeeya iyo adiga inay saddex boqol oo mitir idin dhexeeyaan baa la rabaa saddex boqol oo mitir waa markay salaadaadu sax noqonayso maala imaamka iyo safka koobaad waa inay inta udhaxaysa ugu badnaan maxay tahay marka banaan lagu tukanayo saddex boqoloo mitir ugu badnaan weeyi intaayihiin ka dhawayn labada safna waa inay maxay udhaxayso ugu badnaan marka la odhan labadan saf way isku xidhan salaad wada tukanayaan saddex boqoloo mitir safka ugu dambeeya qofka u dambeeya iyo safka imaamka dee la xidhiidhsan ee mutasilka la ihi saddex boqoloo mitir saf kasta iyo safka kalunbaa loo eegayaa saddex boqoloo meeshu markayna masaajid ahayn hadday masaajid tahay mushkilad male dabaqeennan sare waa lagu tukan karaa imaamkaa kaa ku tukani adna kan hoosa iskaga tukan imaamkaa kan ku tukani adna kaa saraad u bixi masaajid hadday tahay waa goob cibaadeed mushkiladi ma jirto wax mushkilada oo ay leedahay ma jirto masaladan suwar badan baa xagga fikiga inooga iman doona waa masalada xagga saxaaraha iyo xagga masaajida iyo xagga abniyada iyo xagga maxaanku idhaahdaa insidaadka iyo xagga abwaabta iyo meelo badan baa masaladan la qiimeeya kolkaa masaladu baaba axkaam badan oo ay leedahay baa inoo iman doonta insha allah wa an yajtamica waa inay imaamka iyo ma'muumku kulmaan fii masjidin masaajid waa inay ku kulmaan masaajidku xeer male markaa shardi male waka ah fii alaai miati diraacin saddex boqol oo xusul dhexdooda waa inay ku kulmaan taqriiban ugu dhowaansho boqol iyo konton mitir wa an yanwiya waa inuu niyoodo alqudwata qudwo iyo kudayasho waa inuu niyoodo aw iljamaacata jamac waa inuu niyoodo kan ma'muumka ihi waa inuu qudwo niyoodo ama jamaaco hadduu qudwo niyoon waayo haddana imaamkiisa uu raacraaco sugistaasaa salaada ka burinaysa waa khatar wa an yatawaafaqa waa inay iswaafaqsan yihiin nadmu salaatihimaa labadooda salaadood taxooga iyo qaabka loo gudanayo labadooda salaadoodna waa inay iswaafaqsan yihiin haddaba wa an yatawaafaqa nadmu salaatihimaa markaynu nidhaa labadooda salaadood baa iswaafaqaya nadmigoogu waa shardi haddaad nin janaaze tukanaya ku xidhato ka waran sheekh janaaze tukanaya ayaa tihi anigu ha sheekhu jaiska tukadee anuu duhurkii baan ku dee sidee ma rukuucday janaasadu leedahay ma sujuud bay janaasadu leedahay ma ictidaal bay janaasadu leedahay nadmigii salaada ayaa iskhilaafsan looma baahna markaa laakiin laba salaadood oo kala duwan waajib iyo sunne waa la isku xidhan karaa laba salaadood oo waajibana waa la isku xidhan karaa wa an yatawaafaqa waa inuu iswaafaqsan yahay nadmu salaatihima salaadooda nadmigoogu waa inuu iswaafaqsan yahay waanlaa yukhaalifahu waa inuuna khilaafin imaamka ha khilaafin fii sunatin sunaha ku khilaafin sunaha oo faaxishati mukhaalafa khilaafkiisu uu foolxun yahay imaamkaaga inaad sunne ku khilaafta ma aha khilaafkiisu uu aada u foolxun yahay tusaaluhu waxa wey imaamkaagiibaa atixiyaadkii hore ka tegey markaasaa tidhi anu atixiyaadka horaan iska atixiyaadsan or salaadi kuuma jirto imaamkaagii ayaa kacay sujuudi baa tidha waan ku ducaysanaya waxoogaa kiir ay haysee imaamkaagii oo taagan ayaad adu sujuuddii ku hadhay ku hadhay ku hadhay or salaadi kuma jirte salaada dib u tuko salaada imaamkaaga waxaa loogu talagalay inaad raacdo takhalufna lama ogola taqadumna lama ogola muqaaranana lama ogola waxaa lagaa rabaa maxay mutaabaco mutaabaca lagaa rabaa imaamkaaga inaad mutaabacayso ayaa lagaa rabaa almutaabaca waxaynu doonaynaa haddaba culimo haddii imaamkaagu uu aayad akriyo sujuud sujuudi ay ku jirto aayatu sujuud buu akriyey imaamkaagii wuu sujuudi waayo adaa sujuud dhacay war mukhaalafaad la timid faaxishoa welibana imaamkaagiibaa sujuuday oo adigaa sujuudi waayey aayadka sujuuduna de waaynu arki doonaa insha allah haduu imaamku qiro u akriyayo inuu la sujuudayo iyo aduu imaamku qiro u akriyo inaad la sujuudaysi iyo adiguba hadaad khaldantood codka kor u qaado oo aayatu sujuudaad akrida imaamkaagu inuu aayaddaada markuu maqlo sujuudayo iyo nin halkaa iska fadhiyo masaajidka dhexdiisa oo qur-aan akhrisanaya oo halkanaad ku tukanaysiin hadduu aayatu sujuud akriyo inaad sujuudaysiin iyo waa axkaam badan ba aynoogu iman doonto sujuudaha aynu ku arki doonno insha allah an yatawaaa an laa yukhaalifahu waa inuuna khilaafin fii sunati sunno waa inuuna ku khilaafin sunnaha oo faaxishati mukhaalafa khilaafkiisu uu fool xun yahay wa an yutaabicahu waa inuu raacraaco welibana wa an yutaabicahu waa inuu raacraaco mutaabacada waa inu imaamka mutaabace oo raacraac takhaluf iyo taqadum toona lagaama ogola takhaluf iyo taqadum iyo muqaarano toona lagaama ogola waa rasuulku lahaa sala allahu calayhi wasalam dadka imaamka ka horeynaya miyayna ka baqaynin in madaxooga madax dameer laga dhigo madaxooga madax dameer haddaad imaamka ka horeyso ka waran waa khatar madaxaaga madax dameer in laga dhigaa wa waa halis weeye muxadisiintu xadiidka markay macnaynayeen qole waxay yidhahdeen madaxaaga talo sida madax dameer looga war caqliga dameerka lagu yeelayaa bay yidhahdeen hadduu ilaahay caqligii aadamaha kaa qaado ka dameerka laguu yeela ka war sida dameeraha unaad u fikirto dameeru waaa la yidhi waa adduunka waxa ugu mangaabsan baa la yidhi dameeraha waayo iminka riyaha iyo dameeru way kala duwan yihin de haddaad dameer dishood hadda garaacdo garaacdo garaacdo ushiioo ku taalla haddaad weel madhan uqaaddo uu kuu iman laakiin rida haddaad hadda garaacdo caleen aad arkaysa haddaad u geyso kaa qaadan mayso halkaasay ku soo jiriyo kolba dib bay kaaga yara carari laakiin dameerku male dee weel madhan buu kuugu imanaya kolka culimada qaar waxay dhahdeen miyaan sidaa la odhan karin culimada qaarna waxay dhahdeen war waa maski toos aho ilaahay baa madaxaagan ka dhigaya baa la yidhi madax xoogaa ayaa rasa ximaar ka dhigaya halkaa shuruudihii waxaynu kaga baxnay iqtidaa shuruud iqtidaa baynu ka baxnay haddaba bal suwar iqtidaa aynu eegno waa sagaal suuro haddaad aragto dad istukinaya dad istukinaya haddaad aragto sagaal qaab bay istukintoodu u dhacdaa sagaal nooc ayay istukinta dadkaasi u dhacdaa sagaalkaa nooc shan baa sax ah shan ayaa sax ah afarna waa baail gaba gabadhi ma ku tukin kartaa salaada gabadhi ma ku tukin kartaa salaada waa maya gabadhi ku tukin mayso oo gabadhi inay ku tukiso laguma ogola waxaynu arki doonaa biidni illaahi tacaala haddaba shanta suuro ee saxda ah kow waa nin nin tukinaya nin nin tukinaya miyayna sax ahayn rag istukiya oo maynaan inagu rag istukiye waa o ka labaad waa nin gabadh tukinaya nin gabadh tukinaya gabadhu hadday maamuum noqoto ninku muna tukin karayn waa suuro labaad hadda walow ninkaasi haba yaraado ilmo sabiyo mumayizaba ha ahaado hooyadu inankeega ma tukin karta de hooyadu ilmaheega yar ma tukin karto hooyo ina tuki bay odhanaysaa hadduu ahlu yahay ina tuki bay laakiin anaa ku tukinaya meesha ma leega waa suurada labaad waa sax iyaduna waa nin nin tukinaya iyo nin gabadh tukinaya waxaa jira haddaba khunse ma'muum ah oo uu nin tukinayo iyaduna waa sax nin baa laakiin imaama yaa ma'muuma khunse khunseha bal derajada ugu sarraysa ka soo qaad khunse wuxuu baraa inuu nin noqdo iyo inuu gabadh noqdo bal hadduu gabadh noqdo de nin gabadh tukinayun ka soo qaad hadduu nin noqdona de nin nin tukinayun ka soo qaad waa suuradda saddexaad suuradda afraad waa khunse gabadh tukinaya khunse gabadh tukinaya haddii khunuu u imaam noqdo ma'muumkuna ay gabadh tahay ee waa sax iyaduna waayo ma'muumkii waa gabadh caadiya laakiin khunsuhu waa labeebka oo labada aalo ilaahay midna uma samaynin xudunta hoosteeda meel yaroo ah ayuu ka sii daayaa kaadida labada aalana ilahay midna uma samayn ama labada aalaba waa lagu wada rikibay labada aalaba waa wada caamilo oo way shaqaynayaan mid kastaaba waa khunse markaa mushkil waa ka khatartaa ah welibana khunse mushkila baa la yidhahdaa khunhaha haddaba mushkilka ah ee aan hayno haduu gabarh tukiyo bal waxaad ka soo qaadaa khunhaha derajadiisa uhooseysa waa inuu maxay noqdo waa inuu gaba gabadh gabarh tukisaa sax bay ahayd nin noqdona dee waa nin gabarh tukinaya sax bay iyaduna ahayd suurada u dambaysa ee shanaad suurada shanaad waa gabadh gabarh tukinaysa waa dumar dumar tukinaya shantaas suuraba waa sax afar suuro ayaa baail ah xagga istukinta oon la ogolayn waxa weeye nin yidhi gabadhay ina tuki nin baa yidhi gabadhay ina tuki aduu sheekad baa tahay anna ma aqaano waxbe ina tuki buu yidhi waxba kama jirto waa nin iyo gabadh istukinaya gabadhaana imaama waxba kama jirto ta labaad waa nin khunse ituki yidhi arkhunsa ituki buu yidhi ninkii yidhi haddaba khunsahani laba ixtimaalood buu lahaa ixtimaalka liite ka soo qaad maxaa dhici karta inuu khunse u noqdo gabadh dee gabadh nin tukisay baa ka dhalanaysa waa laba suurada saddexaad waa gabadh khunse tukinaysa hadday gabadhu tidha anaa imaam noqonayo khunsa wey iga dambe adiga laguma garanaye anaa lay garanayaaye hadday tidhaa waxba kama jiraan weeyi gudwatu khunsa biimra'atin waayo khunsuhu laba derajuu berhayaye hadduu derajada adag qaato ka waran hadduu maxay noqdo hadduu khunsuhu nin noqdo waa ninay gabadhi tukinayso waa suurada saddexaad waxba kama jiraan bay noqon ta ta afraadee u dambaysa ee waa laba khunso istukinaya laba khunse isma tukin karaan khunse khunse tukinaya lama ogola waayo mid kastaaba laba derajuu leeyahay aswa a lasoo qaadaya bal haddii mataqaanaa ka imaamka ah aynu halka hoose ka soo qaadno muxuu noqon karaa gabadh ka maamuumka ihina muxuu noqon karaa nin dee ka sare haddaan ka soo qaadno nin buu noqonaya khunsuuna waa masaa'ilka ugu baadhista badan imaamu shaafici afartan sanaan baadhayay buu yidhi masale khunsaha mushkilkii uu leeyahay arbiciin sana ayaan baadhayay buu yidhi waa khunsaha mushkilkaa waa masaailka ugu wareerka badan wey mararka qaar waxaa la eegaa marka la kala garan waayo war horta ninkan ayuu sheekadooda ka helaa yuu horta sheekadooda ka helaa haddii iminka iskuol ay meeshu tahay oo rag iyo hablo ay wada dhigtaan waxaa la eegaa nusa saacaha ciduu yaro raaco ma xagga habluhu raacaa mise agga raggu raacaa xaggu raacaa eeg waxaa la eegaa marka la sheekaynayo yuu sheekadooda ka yaro helaa hadduu hablaha ka yaro helo dee dadka isku jinsigaa isaf yaqaana isku noocaa isaf yaqaana hadduu inamada ka helo sheekadoodana waa xaggan aad u badan tahay baa la odhanaya ama dhinacu ciddu yaro weheshado e, waa maylkaa la eegaya muyuulka naftiisu cidday u yalbay waxyaabo badan baa la qiimeeya oo la odhanaya war sidaynu ku sidaynu u garanaa oo warkiisa loo caddeeya faslun suwarulqudwati kudayashada suuradaheegu tiscun waa sagaal tasixu way asixi fii khamsin shan jeer way asixi qudwati rajulin nin ku dayda birajulin nin way asixi waa laba ninoo istukiya wa qudwati imra'atin gabadh ku dayata birajulin ninna way asixi wa qudwati khunha khunhe ku dayda birajulin ninna way asixi wa qudwati imra'atin gabadh ku dayata bikhunha khunhana way asixi wa qudwati imra'atin gabadh ku xidhata biimra'atin gabadhna way asixi wa tabdulu way buraysaa isku xidhashadii fii arbacin afar suuro qudwati rajulin nin ku xidha biimra'atin gabadh waa waxba kama jiraan waqudwati rajulin nin ku xidha bikhunha khunse waa waxba kama jiraan waqudwati khunha khunse ku xidha bimra'atin gabadh waa waxba kama jiraan waqudwati khunha khunse ku xidha bikhunha khunse kale isna waa waxba kama jiraan in sha allahu tacaala cashirkeenii halkaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa waaclam